arday ku taxan ay jiraan oo muxuu ahaa kala socda youtubeka eh, dulmarka insha allah kooban ayaan ku samayn doonaa cashir xalay qayb ka oo yar baabulmabiiti biminan mina bariitaan la bari iyuu baabkan u baab yahay layaali ayaami hilbawaradka oo yaamatashriiqa loo yaqaana habeenaheeda iyo wa amru siqaayati iyo waraabinta amarkiisii xaaladiisa sida ay tahay weeyaan xadiidka laba kun iyo sagaalaad ibn cumar waxaa l radia allahu tacala anhuma qala wuxu cbdullahi bn cumar ista'dana alcabaas bn cabdilmualib ayaa fasax qaatay ka fasax qaatay rasul rasulka ale ka fasax qaatay sal allahu alay slam an yabiita inuu baryo bimakkata maka layaali minan mina habeenaheeda min ajli siqaayatihi waraabinta iyo quudinta uu samaynaa ama biyo waraabinta uu samaynaa xujayda awgeed faadina lahu nabigana uu idmay sala allahu calayhi waaalih wasalam bukhaari iyo muslim ee xadidka soo saaray xadiidka laba kun iyo tobanaad can ibni cabaas radi allahu tacala anhuma ana rasula rasulka al sala yimid ila siqaayati meesha biyaha laga waraabinayo xujayda laga siinayo u yimid fastasqaa biyaha liisa ayuu nabigan yidhi sala allah alay slam faqaala cabaas cabaas ibni cabdilmualib oo nabiga adeerkiisa radi allahu taala arda ayaa wuxuu yidhi yaa fadlu fadliyow waa wiilkiisii idhab waxaad aadaa ilaa ummika hooyada aad faati rasuula rasuulka all sala allahu calayhi waali wasalam u tag ama u keen bisharaabin cabitaan u keen min cindiha iyada xaggeed ugu keen weeyaan faqala wuxu yidhi asqinii iwaraabi oo biyahaad lii doona maahane kuwaan isii qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow innahum dadka yajcaluun waxay yeelayaan aydiyahum gacmahooda fashariba minhu nabigan uu ka cabay sal اlah alay slm uma intaa kadib ataa zamzama ceelka zamzam ayuu nabigan yimid sal slm wahum ayagan yasquuna ay waraabinayaan ama ay biyo dhaaminayaan wayacmaluuna fiiha ay ka shaqaynayaan faqala wuxuu icmaluu warshaqeeya fainakum adinka calaa camalin saalixin camal suuban ayaad ku jirtaane camalkan horay u wada weeyaan oo dadka inaad biyaha mxuu dhaamisaan ood waraabisaan ood u shaqaysaan waa camal aad wanaag badan ka shaqeeya uma qaala wuxuu yihi lowlaa an tuglabu in lidinka xooga haddii oo ceelkan u hooban laha xataa adaca ilaa aan ka saara alxabla xeraga wadaanta lagu soo muxuu ahaa biyaha looga soo saaro calaa haadihi halkan yani wuxuu la jeedaa nabigeena sal sl caatiqahu qoortiisa weyaan ama garabkiisa wa ashaara ilaa caatiqihi halkaas ayuu nabigeen ishaaray sala alayhi waali waslm buhari ayaa so sar laba kun tobani koobaad can cabdiraxmaan ibn mucaadin waxaa laga wariyey raximahullah can rajulin buu wariyay min asxaabi nabiy nabiga saxabiis ka mid sal slm qaala wuxuu wuxuu khudbayy sal sl annaas dadka igu khudbayy bimina mina ayuu ugu faqala wuxuu yidhi liyanzil ha degeeno almuhaajiruuna muhaajiriinta hawna dhankaan ha degeeno wa ashaara nabigu wuxuu ishaaray ilaa maymanati alqiblati qiblada dhankeeda midigta ah walansaar ansaarna ha degeena hahuna dhankaan weeyaan ashaara wuxuu ishaaray ilaa maysarati alqiblati qiblada dhankeeda bidaxda uma intaa kadib liyanzil innaas dadka ha degeeno xowlahum ayaga herarahooda iyo gaararkooda ha degeeno isku wareejiyeen weyaan saasuu nabiga yihi sal l slem abu daawuud waana xadiis saxiixa waxaad egtaa uu ku leeyahy xadiidka kun shan boqol iyo afar iyo kontonaad iyo xadiid kun shan boqol iyo shan iyo kontonaad oo ka sheekayna salaada gaabinta lagu gaabiyo mina fiiri ayuu kuleeyahay baabu awaafi ludaaci awaafka sagootinta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun toban iyo labaad an ibn cabaas radi allahu taala anuma qal wxu abdulahi bn cabaas umira annaas dadka waxaa la faray an yakuuna inuu ahaada aakhiru cahdihim ogaalkooda iyo araggooda iyo awaafkooda mid ka ugu dambeeya bilbeyti beytka alla subxana watacala kacbada awaafu ludaaca ku sameeyana weyaan ilaa anahu khufifa waxaa laga foodeeyey can alxaaidi haweeneyda xaydka qabta haddii ay rufaqada ka tegayaan oo ay safartii diyaar tahay waa laga fudeeyey waa la ogolaad inay iyadoona dawaafin iska tagto waa awaafuwidaaci ifaadihi ma ahan buhaari muslim xadiis soo saar wey wafii riwaayat buhaari riwaaya bukhaari muxuuha uh, ama ku sugnaatay qaala wuxuu rukhisa waxaa loo rusqiyey lilxaa'idi haweeneyda xaydka qabta an tanfira inay muxuu iska laabato oy maka isaga tagto idaa xaadad haddii ay xaydto laakiin gormay ka tegaysaa waa marka dawaaful ifaadihi ay samaysay dawaaful ifaada la-aantii biitaan ma jiro lakin awaafuldaaci ay ka tegi kartaa weyaan xadiidka buhaari ayaa soo saaray xadiidka laba kun iyo toban iyo saddexaad can caaishata radi allahu taala ardaha zawji nabiy nabigeena xaaskiisa sala allahu alay slam annaha iyada qaalat waxay tihi lirasuulilah waxay ku tiri sal slam yaa rasuula rasuulka allow ina safiyata gabadha safiya la yidhaha bintu xuyay ibnu akhdab weyaan waa ninka yahuudiga ahaa gabadhiisi waa ninka yahuudiga ahaa gabadhiisi weyaan nabigeena sal allahu alay slam uu guursaday safiya bintu xuyay eh, ibnu ahab radia allahu tacala can ardaaha um lmuminiin qad xaadat way xeeshay weyaan xayd baa ku dhacay qala qala rasul rasulka wuxu yri sal slm lacallaha waxaa dhici karta taxbisunaa minayna xabisto ama midna xabisto ay noqoto alam takun miyayna ahayn aafat mid awaaftay maca kuna mid idinla awaaftay awaafu ifraadihi sooma ahayn jawaabta faqaalu waxay yihahdeen malaha saxaabiyaadka waxay yihahdeen ha qala wuxuu yidhi farujii soo bax marka rujidaas marka quli laha rujii caaishay saas soo bax ku dhah amaba inay dhaweyda maqlaysayo oy muxuu aha u hadashay kadibna uu ku yidhi soo bax marka labadaba waa suuragal muslim xadii soo saaray xadiidka laba kun toban iyo afraad can camrata binti cabdiraxmaan waxaa lagu raximah allah ana caaishata uma almu'miniin radia allahu tacala an ardaha kaanat waxay ahayd idaa xajat haddii wa macahaa iyana ay la dumar takhaafu ay ka an yaxidna inay xeedaan ilan saacadkas xaydku u kara dumarka waxay samayn jirtay qadamathuna way hormarin jirtay yowma naxri maalintii eh, gowraca ay dhihi jirtay socdo sooc muxuu aha awaafa weeyaan fa afadna kadibna awaafulifaadai ay la imaan jireen fa idaa xidna haddii ay xaydaan bacda dalika awaafulifaada kadib lan tantadiruhunna ma ay sugi jirin fatanfiru bihina markaasay mxuu ahaa la bixi jirtay o kaxayn jirtay wahuna xuyadun ayagoo xayd qaba idaa kuna haddii ay ahaadeen qad afadna kuwa daafulifaadin la imaaday abaraani ay soo saaray sanadku waa sax weyaan baabu iqaamat almuhaajiri qofka muhaajirka oo maka ka haajiro madiina u haajiray nagaasho uu ku nagaado bimakata maka uu ku nagaado bacda nusuki xajka marka laguto kadib maxaa intee loo ogol yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo toban shanaad can alcalaa can alcalaa ibn xadramiy waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda calaa ibnu xadramiy siaan horey uu sheegnay cabdullaahi ibnu eh, camaad weeyaan ibnu akbar saxaabi wayan wuxuu geeriyooday afar iyo tobanka hijrada nabigana sal slm ama waxyar kadib qaala wuxuu yidhi alcalaa ibn xadrami radi allahu ta arda qaala rasul rasulka wuxu yih sl slm alaaun saddex lilmuhaajiri qofka muhaajirka ayaa iska oo joogi kara magaalada maka bacda asadri markii laga soo fulo oo laga soo baxmina oo xajka camalkiisa lasoo dhameeyo oo maalmood la dhamaysto amaba labada maalmood qofka soo tacjil u dhamaysto maka qofka muhaajirka ka haajiray saddex maalmood unbuu joogi karaa sidaa weeyaan bukhaari muslim ayaa soo saaray yacni macnaheed waxa wey qofka dumarba ilaahay dartii qofka meel ugu haajiro waxaa habboon in meeshii uu alla dartii ugu haajiray inuu jiro weeyaan bukhari muslim ayaa so saray xadidka wa fii riwaayati muslim muktu lmuhaajiri wafii riwaayati lmuslimi muktu muhaajiri qofka muhaajirkaa nagaadkiisa bimakat uu ku nagaado bacda qadaai nusuqihi markuu camalkiisa guto kadib alaaan waa saddex weyaan amaba yakuunu alaaan baabu tawaaduci qofka inuu ishoos dhigo uusan santaag iyo baabka la imaanin fi lxaji markuu xajka gudan ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun toban liaad can humaamata bn cabdiraxman bn anas waxaa la wariyey anas maalik ay awow ah radia allahu ta raximah llah qaala wuxuu yidhi xaja anasun anas ayaa ku xajiyey calaa raxin herye caadi ah yacni qobtalka iyo kabadda iyo galaha iyo waxyaabahan la saaro awrta iyo heryaha la saaro iska caadiga ah oo adag oo khashinka ah ayuu muxuu ahaa nabigeenna calai slat slam ku oo ritigii amaba hashii u saarnaa u saarnayd weyaan qatiifado qurux badan iyo muxuu ahaa waxyaaba sbonji iyo baabkaas ma saarnayn weyaan annaga kuraasta baabuurka noo saarna aragteen kursigii lagu fadhiyay waad aragteen waa maasha allah waa kursi boqortooye marka ma jirin calaa raxin heeryi caadi ah walam yakun musliman aan ku noqdo marka can humaamat ibni cabdilaahi ibni anasin qaala wuxuu yidhi raximah llah xaja anasun anas maalik ayaa ku xajiyey calaa raxlin heerya walam yakun musliman saxiixan mid bakayl lama ahayn oo nin gacan adagoo waxaa inuu wax fiican soo iibsado ood meesha saarta ood rukuub fiican saarta meesha kama bakaylaynin waxadaa wuxuu sheegay anas ana rasu rasulka sal allah alay slam xaja inuu xajiyey calaa raxlin herya wa kaanat waxay ahayd heryada ayada hasha ay saaranta oo nabiga u saarnayna zaamilatahu hasha raashinka baadka iyo biyaha hasha ay u saaranta ayuu nabigeenna ayadna rukuub heedood saarnaa marka raashinkiisa iyo biyihiisa iyo isaga laftarkiisa hashaas ayuu saarnaa meesha uu ku fadhiyana waxaa weyaan rali herya iska caadi ah ay ahayd weyaan buhari ayaa soo sar adika walafdu ibnu maaja qaala anas wuxuu yidhi wlafdu ibn maaja qaala anasun wuxuu yidhi xaja nabiyu nabigeena sal slm ayaa xajiyey calaa raxin heerya rahin ee duug ah ayuu nabigeena ku xajiyey sal slm wa qaiifatin ay qadiifad salli tusaawi u dhiganto arbacata daraahima afar shilin oo fida ah. aw laa tusaawi amaba xataa afartan shilin oo fidaba aan gaaraynin ayuu nabigeena ku xajiyey alayh slat slam uma qaala wuxuu yidhi allahuma alahw xajatun haadihi tanaytu xajatun wa xaj laa riyaaca status fiiha ayna ku jirin status iyo halagaa arka halaguga arka iyo baabka ayna jirin walaa sumcata lagaa maqlin ay ku jireen weyaan nabigeena sal allahu calayhi waali wasalam uu kaga dhawaaqay yani ficil wuxuu samaynayey wuxuu raaciyey inuu carab kaga dhawaaq sida looga dayda sala allahu calayhi waali wasalam ibnu maaja ee soo sar xadiidka waayahay baab alixsaar halka ayaa xalan ku istaagna soomayn waaya baab alixsaar go-doomin laisgo oo meesha aad socotay in lagaa eh, lagaa amaba muxuu ahaa meeshii lagaa sharo inaad aadaad u socotay hadii ay dhacdo xajki lagaa go'doomiyey maxaad samaynysaa xajki meeshaad u socotay waa lagu diiday cadow ayaa kuu diiday xanuun ayaa kuu diiday cilad kale ayaa timid oo kuu diiday gaadiidkii aad saarnayd ayaa kaa lumay amaba waxaa weeyaan kaa hallaabay waad gaari weyda xajka xajkii adoo u socda oo labayk allahuma lah ayaa lagu go'doomiyey maxaad samaynaysaa baabulixsaari godoomi lisgodoomiye ayuu baabkan u baabiyo xajka lagaa go'doomiyey amaba laga xayiro xadiidka laba kun toban iyo todobaad an ikrimata mawla mawla mawla cabdullahi bn cabaas radia allahu tacaala can ibni cabaas wa kadalika raxima ikrama cikrama eh, qaala ibnu cabaas wuxuu yih radia allahu tacala canhuma qad uxshira waa la go-doomiyey oo waa la reebay rasuululahi rasulka al sal slm xajkii eh, cumradii ayaa laga reebay dhacfon fa xalaqa ra'sahu kadib nabigeena madaxa ayuu xiirtay wa jaamaca wuxuu u galmooday ood nisaahu xaasaskiisii wanaxara hadyahu hadigii uu inuu meesha geeyey rabayna nabigeena kuu gowracay sala allahu alay wasalam intaas isagoonan beydka alla tegin una dhowaanin ayuu intaa nabigeena sameeyey maadaama la xayiray oo la yidhi naga sanadkan carab ku sheekaysanin in muxuu ahaa qasab sandulle in nagula qabtay oo kadibna saas eh, nagula jiiray carab kuma sheekaysanaysa sanadkan noqo sanad dambe annagoo khiyaar lah oodan mxuu ana qasbin ayaad imaanaysaa laakiin sanadkan qasab ay u egtahay manas ma soconaysa marka saa la yeelay meesha xudaybeel yihah oo labaatan kilomitr magaalada maka ama xaramka u jirta ayaa waxaa weeyaan eh, aad nabigeena calai slas intaa ku sameeyey yani xoolihii u gowracay eh, reerkiisa dee galmo iyo mxuuha dhaqanka caadiga ula dhaqmay macnaa daalika qofka muxrimka ah markuu ixraam ku jira baabka looma ogolood garanaysaan eh, xoolihii u wadayna wuu gowracay xataa actamara ilaa ka cumraysta nabigeenna caaman sanad qaabilan ku xigay ayuu nabigeena cumrat اqada ayaa loo yaqaanaa waa cumradii qadaha ayuu nabigeena samey sal sl buhari yaa so sar qof kasta marka sida ay ku dhacdo laqad kaana lakum fii rasuuli lahi uswatu xasana litaأkhuduu canii manaasikakum saa weyaan laba kun toban iyo sideedaad xadiidka laba kun toban iyo sideedaad can mawla cabdullahi bni cabaas raximah اllah wradia اllahu an ibn cabaas qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay alxajaaj ibnu saxaabiga ayaan maqlay qaala inuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man kusira qofkii la jebiyo bash qofka dhabar ah baan ka jaba ama loo kaka jaba nasal allah salama alcaafiya oo qofkii jabo aw amaba carija jiisooba oo jabkii wii la midkii hawlo ku dhaca muxuuha amaba xanuun faqad xalla uu xalaal noqday meesha ayadaahid aduuba dhaqaaqi wayd meesha gaari waay uu xalaal noqday walayhi aju aj ayaa dushiisa ahaatay min qaabilin sanad soo socda oo ku xiga weyaan qaala cikramata wuxuu yidhi fasaltu ibn cabaas ayaan weydiiyey wa abaa hurayrata ayaan weydiiyey can dalika xadiikaas uu ii sheegay xajaaj ibnu camr alansaari xadiiku ii sheegay ayaan wax ka weydiiyey sugnaantiisa ninka la yihah ibn cabaas iyo abu hurayra faqaala waxay yihahdeen sadaqa run buu sheegay ninka la yidhaahdo xajaaj eh, ibnu camr alansaari abu daawuud tirmidi nisaa ibnu maaja asxaab mxuu sunan arbaca waxaa wehliya daarimi fii sunanihim jamiica waan xadiis saxiix weyaan baabu xaji nisa dumarka xajkooda iyo wasubyaan caruurta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun toban iyo sagaalaad amna cabaas maxaa laga rabaa iyaga dumarkii haddii ay xajiyaan maxramaa laga rabaa caruurta haddii ay xajiyaan ayagoo yar oonan qaangaarin xajka isaga waxaa ajarkiisa waalidka iskala xaj ahaan uu ansaxaya laakiin xajka islaamka uguma dhacayo waa laga rabaa markay qaangaaraan sidaa weyaan xadiidka laba kun toban i sagaalaad ibn cabaas radi allahu taala anhuma anahu cbdulah bin cabaas samica nabiya nabigeena ayuu ka mara sal sl ql isagoo le laa yakhluwana yuusan la gooni noqonayn rajulu nin biimra'atin haweeney imraa oo ajnabi ka ah loola jeeda hooyadii iyo xaaskiisi iyo walaashii iyo baabka ta iyada maya laakiin tan la diida waxaa weeyaan waa inuu ninka la gooni noqdo haweeney ajnabi ka ah walaa tusaairyayna safrin imraatun haweeney ilaa wa macaha iyada oo la jira mooyane maxramun qof maxram ah oo waxaa weeyaan iyada ama uusan meher uqabanaynin iyo nikaax u qabanaynin amaba waxaa weyaan ninkeeda inuu yahay ninkeedii ama qof uusan mxuu ahaa nikaax uqabanaynin maxram faqaama markiiba waxaa istaagay rajul nin baa istaagay faqala ya rasul rsulka allow uktutibtu ama uktatabtu maxaa qoran waxaa liigu qoray fii khaswati kada wa kada duulaan hebel ayaa liigu qoray oo ciidanka halka ubaxa ayaan ku jira guutadaas ayaan ku jira wakharajat imraatii haweeneydayn waxay u baxday xaajatan wakharajat way baxday imraatii haweeneyd haweeneydayda xaajatan iyadoo ah xaajiyad oo u baxday anna halkaasaa lay diray qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala slam idhab tag faxjuj imra'atika faxjuj maxaa idiin qoran hay hay laxaji maca imraatika haweeneydaada laxaji weeyaan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkan marka nabigeenna calayhi salaatu salaam laba shay ayuu diiday tan koobaad nin ajnabi ah iyo haweeney ajnabi ah ama gaal haddii ay noqotay rabtee inay muxuu ahay meel ku khaali noqdaan lama ogola waa xaraan waa xaraan xitaa walcagsi saxiix arrinta idin lama ogola maxaa yeelay waxaa saddexay shaytaan hadduu meesha shayaan imaado laba naf alamaara bisuu oo xumaanfarto ah iyo naf kale oo xumaanfarto ah ibliis oo saddexeeya oo mxuu aha haweenayd waxaa la socda mxuu ahaa shayaan baa la socda qariin ninkii waxaa la socda qariin labada qariin marka iyo labadii nafood afar iyo labaa la noqonaya marka haddii afar shar wadayaal iyo laba muxuu ahay khayr wadayaal haddii ayba yihiin khayr wadayaal ay meel isugu tagaan maxaa weeyaan khatar in laga adkaado marka nabigeen wuxuu ley sal sl miyuusan la gooni noqon nin haweeney maxaa shaydaan baa sadexee khatar waa inta bale ka dhacdo imtixaan ka dhacdo ummadda soomaaliyeedna dhibka ay qabaan iyo mishkiladda looga muxuu ahaa maarala'ya waa arrinta nabigeen uu sheegay sala allahu calayhi waali ara'ayta alxamu qaala alxamu lmowt gabadhii rag baa muxuu ahaa ay wada fadhiyaanoo la wada qosliyo la kaftamiyo war maxay ahayen waa ilma adeertaydi haye kuwaan maxay ahayn waa dumaashiyaalkay ya waa imtixaan sheekh lagama hadli karo arrinta qofka hadduu ka hadlan waa war waswaaska iyo khanaaska acuudu billah iska dha tartiibsa nabigeenana calayh salaat slaam waxaaley wuxuu yidhi wuxuu yidhi calayh salaat slaam iyaakum wاddukuula cala الnisa waxaan idinkiiga digayaa inaad dumarka u gashaan meelahay ku jiraan guryahooda inaad gashaan iska ilaaliya markaasaa nabigeen waxaa la weydiiyey arayta alxamu dumaashihii ka ama sedii ka waran muxuu ah nin las u wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam alxamu almowtu alxamu kan aan laga muxuu aha kacaynin haba yaraatee oo geerida ah, waa kan muxuu ahaa dhankaa saa kusoo gala maxaa yeelay gabadhii dumaashigeed ayaa u socda ilmihii uu booqanayaa cunadii u geynayaa kii xanuunsanoo istaalgeynayaa de yaa ka shakinay oo dhihi muxua ah ninkaana nin walba ul bismillah ninkaan waaba ninka dhanacidda gacanta ku hay soo ma garan laakiin markuu la khaali noqdo labadoodii akhyaarta bas meesha ma joogaan laba nafood oo amaara bisuu kowdhab iyo laba ibliis oo tab badan taqaana xeelad xaalado arrimaha iyaga ahna kollayba ragga qadaaga jooga ama ragga qadaayaadka loo keeno yaa waraysto nairobidan aan joogna qadaayaadka ragga wax kala bixiyo oo culimada eh, qaarkooda muxuu ah howlahaas eh, faraha kula jiraan oo dadka eh, shakaawada iyo culaysyada loo keena hadday idiin warramaan wiilash yaryar madaxa madaxooda ay xaqiiqatan waxyaaba aadan xataa filaynin oo badan ayaa jiro marka nasal allah asalam alcaafiya haddii marba la khilaafo hadyiga nabigeena sala allahu calayh waali wasalam oo ariiqka la mara ariiq asaga waa un meel aan laga soo baxaynin waa halaag waa khatar marka arrimaha ayaga ah gabdha iyo muxuu wiilalba muxuu aha dad yar iyo dad weynba ha loo tookaayo oo haweeney maxram aanan ahayn yaanan lala gooli noqonin beryahan lagaba tegba lagaba tegba oo hadda waxaa weeyaan boyfriend iyo girlfriend alkhaliil alkhaliila oo arintii gaalada dhaqanka gaalada ayaa lasoo minguuriyey waxaad maqli wiilkan heblaayo ayaa saaxiibtii ah heblaayana wiil hebel ayaa saaxiibkeed ah oon caadi ah iskuulaadkii primary ma tawaqacaysaan stand seven iyo stand six iyo stand eh, five iyo stand eight iyo ilmihii ku jiray inay gabdhihii wiilashii wada dhiganayay laga hadlaa mxuu ah boyfriend galfriend oo soomaali oo muslimiin ah oo kenya ah dadka tacliinta majaalkaas ku jira waraysto secondaryadana dheyga iskudarka ayaga haba sheegin marka secondary laga soo baxo jaamacad la gaaro xaalado aadan filaynin ayaa jiro nasal allah salaam alcaafiya jaamacadahan hadda la dhigta oo wiilashii iyo gabdhihii loo diri yani xaalada culus oo hadda in aada loo sii farfaara aanan fiicnayn ma garat in allaha yuxib sitra inta laga sheegana waxaa weeyaan in la islaaxiyo oo wixii la wanaajiyay unbaa haboon khayrka iyo shartan khayrka laa shaka a badan fi dakhil muslimiin shaki ma lahan laakiin waxyaaba in loo tooghayo oo laga shaqeeyo oo laga warqabo oo laga murugoodo oo la qorsho loo dejiya u baahan ay ka mid taha arrinta ayada culays badan baa jira waad aragteen hadda markaad xaafadaha qaar tagtaan xaafadaha isdhaman hadda isliidan aan joogna meelaha waxaa laga yaaba khayr ku badan iyo fulaan iyo lakiin marka atraafta adu yara baxdo oo dhankaas skishantari iyo muxuu ahaa kasii koro iyo sawsi iyo mxuu ahaa kuwaas hataa waa roonyihin aad iyo aad masaajida iyo khayr badanaa jira laakiin meelaha ay dacwada iyo madaarista iyo ku yaryihiin iyo culimada ay ku yaryihin markaad tagto xaalada waxaad arkaysa la yaab leh la yaab leh gabdha ay dad aan muslimiin ahayn ay u ilma dhala ayaad arkaysa oo caadi kow laba saddex afar shan lix canug leh xijaabayna wadataa ama mara mara soomaaliya wadataa ninkeedana waa waa gaal kaniisadu gelaya ayadana kaniisadna ma jirto oo si fiican uma gaaloobin masjidkiina waa ka go-day khayrkii marka waxyaabo badan waxaa jira iska dhib badan alcumuum waxaa loo baahan yahay arrimahaas in loo tookayo waa laga maarmaan ikhtilaatkana aad loo ilaaliyo qodobka labaad masalada labaad safarka weyaan nabigan wuxuu diiday inay dumarka safraan maxram la-aan annaga marka dhibka ugu badan haysta dhanka isaga waa dhan ganacsiga china iyo eh, mxuu ahaa bangkok meel dhihi jira iyada iyo dubai iyo gabdhihii jeebooyintaha mataqaana jeebooyin gabdhihii way safrayaan wiilashiina wata oo waxaa weeyaan nimankiina wata oo haddaad wadan weydaanoo nin iyo mxuuaha wiil toona qabin guursada oo waxaa weeyaan eh, de mashkilada ayaga laftigood dhib baa haysto oo qofkii la aamini lahay adduunka mishkilad noqday ammaanadii soo hadda lagama calacalo iyagaa ugu tabar daran qof bay leeyihin wa inoo soo gad markaasaa wax alle wixi ay ku dhimanaysa waana miskiin dumarka wixii muxuu ahaa waxay ku qasbanaan marka inay isbarbarigto tiraa intaa ilmaha gacanta ku geli lahaayeen amaba waxaa weyaan aad gacmaha horsan lahayd ilaahay waa kafuur raxiim iska baxo muxuu ahaa isna ilaali inay tiraa laga yaabaa tanugu niyad fiican soo ma marka arrimaha ayagaa aad iyo aad looga taxadiro dumarka khaasatan ganacsiga u safra dhankaasa aad ugu badan marka aad iyo aad looga taxadira jazakum allah khayran aad looga tilmaamayo meesha magaceeda looma sheega <laughs> ilahay waxaa weeyaan dee haddaad dhinta adiga mas man ra'aa minkum munkaran falyuayiru biyadihi soo qodob maaha fain lam yastaic fabilisaanihi fain lam yastaic fabiqalbihi haddii aad tabar kale weydo un qalbiga ka dhac haddii kan la carabka sheeg carabka hadda wax isku qabsanaa oo badan ma laha waddankaana joogo ya sheekh caawa marka cisho aan ka baxno hawsha ayada cidaad kaalmaysataba macruuf wa macruuf la shaka waa kala duwan yihin xaafadihii iimaankiya mogta qofka markuu laa ilaha illa hu yihahdo waxa weeyaan iimaankiina u daciif waxa weeyaan iimaanka iyo salaada iyo wixii waxay dafcinayaan munkaraadka iyo xumaantii marka iimaankiya qofka daciifa ilaa haba yaraatay uusan qofka haddii tuug kusoo orday oo tuug iyo xoogle uu kusoo orday isna uu xoog leeyahay iska difaaci karaa laakiin ninkan shaydaan baa kusoo ordi oo hawadii nafti iyo shayaaiin iswaljinni iimaankiina tabar badan waasicii iimaaniga ahaa ayaa yar marka wuxuu bahay iimaankiisa in la kobciyo oo la daweeyo iimaankiia ka jiraday marka iimaankiisa inuu kor laga shaqeeyo arrinta ayadana waa runtii mas-uuliyaadka noo yeela dhammaanteen inta ahlu islaaxa ah ahlu salaaxa ah ayaa loo baahanya inay ka shaqeeyaan ya falowlaa kaana min alquruun falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyati yanhawna can اlfasaadi fi اlard waa in la helo waltakun minkum ummat yadcuuna ilى اlkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can munkar marka arrimaha ayaga kole hawl noo yeella wayaan berigi hore dacwad shawaaric jidadka la istaagi jiray microfoon la qaadan jiray xitaa sadaqadahaas waxaan garanayaa sidee sagaashan iyo sagaashan iyo shantii iyo sagaashan iyo lixdii sadaqadahaas waan geli jirnay oo muxuu ahaa dacwad shawaaric marka galabtii inta la qabto kadibna waxaa weeyaan muxaadaraadka la qabto ayaa kadibna ko iyo tobanka wixii ka dambeeya ayaa la geli meesha waa la geli kelimo yar oo kooban raalli ahada an daqiiqna sii kelimo yaroo kooban oo iimaanka dadka lagu xoojina ayaa loo sheegi laga tegi ayagoo sigaarkooda iyo wax yar iska watawliin waxaad helaysaan dhagaystun ila qofka adiga askar ma tihid waa la geli jiray waxaan garanayaa kelimaadkaas adinka hadda aada macno weyn u arkin waxaan garanayaa waxaan galnay meesha hadda uu gurigan eh, ka dhisan yahay eydka soo horjooda gurigan eh, barwaaqo barwaaqo waxaa ku oli jiray sandaqado yaryar ma dhisnayn oo qaadka aad loogu cuno aad iyo adduunkaas haddaad ka warramaa sheekh aad meeshii annagoo marka xamaasaysanoo muxuuaha dharka bakistaanta ay xihan jirtay wadanno oo aadna iimaanka kolleyba ilahay iimaanka noo suge isla xoogo waad fiicantihiin oo yaryar ayaa meesha aan ku xaruun jirnay inta gal inta kala gal meelaan galnay marka meeshii markaan galnay kelimo yaraan jeedinay sagaashan iyo waxay ahayd lixdii aan filaya taqriiban beriga alliinooge ka yeerdib kadib ah, berigii ah, fatahaada weyn ay dhex jirtay sagaashan iyo toddobadii sagaashan sideeddii ayaa garoonka wilson abort nin garki intaas uu leegyahay oo khamiis xiran oo wadaad ah oo muxuu ahaa adla yaabays ayaa si kulul ii salaamay markaasaan ku ii niyo kuma aqaanay oo aadna waa ii salaamtay waa side markaasuu yidhi habeen ma xasuusataa aydka meeshaas aad mxuu ahaa adoo kelima jeedina soo gashay ood eh, hadashay habeenkia wuxuu yihi qalbigayga waxaa ku dhacay mxuu ahay arrintii xumaanteedii habeenkiian qaadka iyo wii tuuray ma garateen wixii aan tuuray maalinta kadib masaajidka aan galay ilaahay baa i hanuuniyey waan runtii waa jir dhacooday maxaa yeelay inta qof ah oo in uun iimaanka loo yaro xoojiyey oo loo shida iimaanku ka buuxa dadka wuu ku jira iimaanka asalkiisa u ku jira wuxuu u baahan yahay in un muxuu ahaa raankan iyo culayskan saaran kelimo yar oo aayad qur ah ama xadiid uu ilaahay ku baray wa tacaala aada ku tuurto inta qof oo u dhimanayso waa hadda tbda iyo xanuunada waa badan yihin waa taqaanaan ama malaariyada xataa intee malaria u dhimanaysa haddii aan laga daweyn marka hawsha hawl noo taallo weeyaan jaamacadahaasa noo horan suuqyada noo horan mootooyinkii ood aragteen oo hadda xaaladee iska dhaaf noqotay noo horan marka hawlahaas oo dhan oo hawla noo yeela ilahay subxana wa tacala ha nooga kaalmeeyo waana la weydiin doonaa haddii aan inkirinna oo hawsha ayada uu yaraan qalbiga iyo carabkaan laga inkirin halis ayaa lagu jiraa weyaan intaa waa intaa waxaa intaa marka weheliyo in xajki haweenaydii aadaysay in maxram loo noqdo oo cirdigeedi iyo sharafteedi la ilaaliyo aad nabigeena ka hormariyey sal alayhi waali wasalam ninka jihaadkau aaday ood yiri jihaadka ka tag haweenaydaada ordigeeda ilaali oo ajkeeda ugud marka waad garan kartaan masalada meesha ay joogto meel sahlan ma ahan weeyaan nacam xadiidka laba kun iyo labaatanaad mn cabaas radi taala maa nabi nabigena wuxu ku sl maa nabi nabigena sal slm laqiya wuxuu la kulmay safar ayuu la kulmay dad socdo ayuu la kulmay birawxa meesha rawxa la yihah waa meel maka iyo madiina udhexaysa faqala wuxu yidhi war kuwaad ahaydeen kuwaad ahaydeen ama kumaa tihiin qaaluu waxay yidhahdeen almuslimuuna muslimiinta ayaan nahay fa qaaluu waxay yidhahdeen man anta adna keed ahayd eh, nabiga ay ula jeedaan alayhi salatu slam qala wuxuu yidhi rasuulullah waa rasuulka alle nabi maxamed ayaan nahay sal allah alay slam farafacat ilayhi imraatun haweeney ayaa kor u qaaday sabiyan canug yar kor u qaaday oy siday fa qaalat waxay tihi ali hada xajun kan nabi allow ma xaju leey xaj ma ka ansaxaya qaala wuxuu yidhi nacam ha xaj wuu leeyahay wuuna ka ansaxayaa walaki adna waxaa kuu ajr ayaa kuu muslim ayaa soo saaray laakiin xajat alislaam kama ridaayo ajarki waad helaysaa wuuna ka ansaxayaa laakiin xajat alislam kama ridaayo markuu qaangaar canuga isaga xajka waa laga rabaa baabu lxaji can caajizi qofka caajiskan oon awood u lahayn inuu xajiyo oo sariir saaran amaba tabar aanan haynin awood aad jir ahaan haynin walmeyit iyo qofka dhintay in laga xajiyo inay banaanta iyu baabkan u baabiya xadiidka laba kun iyo ko iyo labaatanaad can cabdillahi bn cabaas radi allahu taala anuma qal cbdillahi bn cabaas kaana alfadlu fadl wiilka la yidhaahdo fadli ma taqaanaa ibn cabaas ibn cabdilmualib wiil yaroo qurux badan ayuu ahaa gabar qurux badanoo ayadna soo xajisay ay mar muxuu aha indhaha isku dhafan doona o arki doontaan oo nabigeena alayh sla slam hadal intuu ka tagay markii dambe qoorta uu laabay ood gabadhii ka soo leexina ayadna waa fiirini isna wuu fiirinaya waa xajaa lagu jira la socdaya dayarta mogta ma sahlano ya markaasaa waxaa weliba aad buu u laabay marka dambe ilaa cabaas uu yidhahdo nabi allow wiilkii qoorti bashaad ka siisa waad jibisay markaasaa nabigeen wuxu leh sal l slm waxaan arkay wiil yar oo qurux badan iyo gabar yar oo qurux badan oo aad isu eegaan shaydaan inuu dhexdooda galo kadibna uu muxuu ahaa shar ku rida ayaan ka baqay ayuu nabi yidhi sal alay slam marka arrimahaas halis waa xadiidka laba kun iyo koo iyo labaatanaad can cabdilaahi ibni cabaas radi la ta qal wuxuu yihi kaana alfadlu fadl ibnu cabaas ibn cabdilmualib wuxuu ahaa radia allahu canhum jamiican waxaan ula jeedaa cabaas iyo iyo fadli baan ula jeedaa radiifa rasuulilah rasuulka alla mid gadaal kala saaran gaadiidka ayuu ahaa sal alla alay slam fa jaat imra'atun haweeney ayaa timid oo min khacama qoladaas ka dhalatay fa jacala alfadlu fadli wuxuu gudagalay yanduru inuu eg ilayha iyada wa tandur ilayha iyadna ay fiiriso wajacala nabi nabigan wuxuu gudagalay sal slm yasrifu inuu leexiyo wajha alfadli fadli wejigiisa ilaa shiqi laakhiri dhanka kale dhankii gabadha maa dhan kale inuu ka leexiyo gacantu ku leexira nabiga ala sl slam faqalat waxay tihi rasul rsulka allow ina fariidatlah faraadka alle oo calaa cibaadihi addoomihiisa uu ku leeyahay fi lxaji adrakat waxay haleeshay abi aabey sheekhan isagoo waayeelah kabiiran weliba aad u weyn laa yahbutu aanan ku sugnaan cala raaxilati gaadiidka kuma sugnaan karo fadhiga ayaa dhibi inuu mxuuaha gaadiidka koro waa ka dhacaya maba shan karaba ah, baabuurtan adduunkaana ma jirin mogta afa aaju afa axuju canhu maka xajiya nabi allow qaala wuxuu yihi nacam ha wadalika fatwadaas iyo hadalka markuu nabigeena bixinay alayh slat slaamna fii xajati alwidaac xajat alwadaac xajka sagootinta ayuu ahaa weyaan xaj damba nabigeena ma xajin calayhi salaatu wasalaam marka qofka sariirta saaran oo barlaatiga waa yeelnimo ama ha u gasho amaba cudur iyo xanuun iyo marad ha ku dhufta oo sariirta saaran waa laga xajina qofka maydkana noo iman doona insha allah taala bukhari muslim xadis soo saari xadiidka laba kun iyo laba iyo labaatanaad can ibn cabbaas radi allahu taca anhuma ana imra'atan haweenay oo min juhaynata qoladaa reer juhayna juhani ayaa la yidhaha weli sacuudiga way joogaan iyo muxuuha khaliijka carabiga way joogaan weli jacat waxay u timid gabadhaas juhaniyada ah ila nabi nabig u timid sal slm faqaalat waxay tihi ina ummi hooyaday nadarat waxay nadartay an taxuja inay xajiso falam taxuja mayan xajinin xataa maatat ilaa ay ka dhimato afa axuju canha maka xajiya nabi allow qala wuxu nabigeena ala sl nacmha xuji ka xaji canha iyada arayti bal ka waran low kaana hadduu ahaada calaa ummika hooyada daynun dayn akunti miyaad ahayd qaadiyatahu mid ka guda ma ahaan lahayd uqdu llaha alla weyne u guda dayntii uu lahaa fallahu alla weyne ayaa xaqu ku haboon bilwafaa in loo oofiyo daynta dadku kuleeyahay oo de muxuu ahaa faradkii amaba farad ku aha ama qofku nadar ahaan ku gale weyaan buhaari xadii soo saara labada xadii marka fiiri gabadhaas waxay rabtaa inay eh, aabbaheed oo waayeela ka xajiso gabadhan dambana waxaa weeya nadarka hooyada inay furiisa ay rabtaa bal fiiriya wiilashii gabdhihii nuguli arka wiilashii laftirkooda ma sahlano laakiin saddex iyo laba laba iyo hal ayaan kala joognaa oo beri waxaan xasuusanaya xajka eh, gabar aabbaheed oo waayeela oo indhool ahay waddaa xajkii yurub ayay ka imaadeen marka xitaa dee maogtahay gabdhihii dumar dumar wiilashii rag iyo dumarka waa la kala saaraya isaga maadaama ay indha uusan lahayn waxay dhex see meesha ay jiiftay dumarki ay dhex seexinaysaa haddii ay kasoo dhex bixiso waxaa weeyaan eh, eh, cid musqushi geyni cid wahaag ma laha sida yani waxay samayn waad la yaabaysaa waan la yaabnay qofta iyadoo isla wada xajinay marka waan weydiinay oo ninkan odayga ah kenya kenya taqriiban ayay odayga ka waday ayadan yurub ay ka imaaday marka waxaan idhi eh, say wax u jiraan wax walaalaha ah oo xataa yani oday gacanta qabta lama ma lahan waxay tihi sagaal wiil baa ila dhalatay sagaal wiil oo intaba qaangaar ah, oo intaba nool oo intaba caafimaad qabta ila dhalatay hal mid ah ku kara war aabba anaa kharashka bixin xataa gacanta qaban waay tir waa cajiib moogta marka alcumuum wiilaasha ah gabdhaha cajaaibtooda ma yaro annagana waxaa weya waidaa bushira axadun bilunhaa dalla wajhu muswadan wahuwa kadiim yatawara min alqowm min suu'i maa bushira bihi ayumsikun calaa huun am yadus fi turaab aabaakum waabnaakum laa tadruuna ayuma aqrabu lakum nafca beryaha nafciga xataa hadduu ilaahay kuu toosiye wiilashii gabdhaha waxaa laga yaaba inay gabdhihii ay nafci badnaadaan laga yaaba wiilashana kuwa qiimo badan oo kuwan ay walaalihii waad arki doontaan xadiidka laba kun iyo saddex iyo labaatanaad ibn cabaas radi allahu taala anhu ana nabiya nabigana sal slam samica wuxuu maqla rajulan nin oo yaquulu dhihi labayka rabbi allow waxaan kaa ajiibay oon xaj ka gudanaya an shubrumata wiilka ama ninka shubruma la yihahda qala wuxuu yidhi man shubruma shubruma kuwa ahaa nabigaa dhaha alayh sla slam qala wuxu yidhi akhun lii oo walaal aniga aan leey oo qariibun lii ama qof qaraabo aan nahay qala wuxuu yidhi xajata can nafsika adi horta naftaada maka xajis oo adi xajka islamka ma iska ridi qala wuxuu laa maya qala wuxuu yidhi xuja can nafsika horta naftaada iska xaji adiga <laughs> taada horta meel saar uma xuja can shubruma shubruma ka xaji ninkan fiiriya abu daawuud ibn maaja ayaa soo saar xadidku waa xadiid saxiixa naftiisa wuxuu ka hormari walaalkii isna rag fiican a jira waa arkaysaan laakin waa l kama ansaayso qofka qof kale ka xajira waxaa shari ah isaga xajat islam inay ka dhacday ayaa laazim weyaan baabu khubati xajat alwadaac xajka sogotinta khudbad oo nabigan ahri sal slm ayuu baabkan baab yahay xadiidka laba kun iyo afar iyo labaatanaad an abi bakrata waxaa lagu nufay ibn xari radi allahu taala arda an nabi nabign wxu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi azamaanu zamanka iyo sanadka qad istadaara wuu soo wareegay kahay'atii siduu ahaa yowma arada uu umay sidiis ayuu ahaaday weyaan asanad sanadkii ina cashara shahran toban iyo labo bilood weyaan minha ayuu ka mid ahaada arbacatun afar xurumun ee xurmad gooni lah oo waxaa weyaan dembiga lagu sameey dembiga kale uu ka weyn yahay alaaun sadex alaaatun saddex mutawaaliyaatun waa isku xigaan weyaan waa isdaba joogaan dulqicda iyo dulxija iyo wlmuxaram bisha zaka iyo bisha dilxija iyo bisha siditaal siditaal ama dulqicda dulxujana arafa loo yaqaan arafa loo yaqaana wa rajabu mudar iyo bisha rajab rajanna waa la dhahaa rajan nacam rajab soomaalida dhaha rajan qaarkood wa rajabu mudar iyo bisha mudar rajabti mudar alladii kaasoo bayna jumaada jumaada alakhiir oo hadda aan ku jirna iyo wa shacbaana shacbaan udhexaysa waatan hadda annaga foolka nagu soo haysa ilahi subxana wataala nabada nagu gaarsiiyo iyada iyo khayraadka iyo bilahaas waraaga badan oo ka dambeeyaba annagoo ahlu iimaan ah oo ahlu caafimaad ah o ahlu amni insha allahu tacaala waayahay rajab mudar iyo bisha rajab oo ree mudar ay aad u ixtiraami jireen o xurmayn jireen bayna jumaada wa shacbaan shacbaan iyo jumaada alaakhir u dhexayso ay ayu shahrin intaa markuu nabigeen yidhi wuxuu yidhi ayu shahrin intaan taa la gaarin marka tan hore wax yaraan marka aan ka hayatiidan wax yaraan sheegna xadiidka waa xadiid dhirar badan amaba xadiid yaro dheer weyn aad uma dhirar badno eh, markuu nabigeena sal l slam azamaanu qad istadaara ka hayatihi maxay tahay wuxuu nabigeena ishaara sal allahu alay w slam nimankan jaahiliga ahaa oo reer qureysheed iyo carabta guud ahaan bilahan xurmada lahaa maadaama baqiya min diini abina ibraahim diinta nebi ibraahim oo nabi ismaaciil soo martay diintiisi ay wax ka haysteen bilahan xurmada lah way ilaalin jireen marka bilihii xurmada lahaa ayaga oo ku jira hadii ay dagaal damcaan ama inay waxyaaba aan la ogoleen inay sameeyaan damcaan waxay dhihi jireen sana bishii ayadeed waa la rari marka waxaa lagu dhufanayaa tarxiil waa la tarxiilayaa bishii dilxija ay dagaalama rabaan sooma dilxijo waa la tuura waxaa lagu tuurayaa waxaa la geynayaa shacbaan halkaasaa lagu tuurayaa kadibna shacbaankiyaa la soo qaaday oo kadibna halkaasaa la keeni halka marka waxaa le maanta waa shacbaan waxaan ku jirno ma ahan ma ahan eh, dilxija ma ahan kadib markaasaa dagaalka la geli lidalika rabbigan wuxuu le subxana wa tacaala inama anasiiu ziyaadaة fi اlkufr yudalu bihi اladiina kafaruu yuxiluunahu caaman yuxarimuunahu caaman liwaatiu ciddata maa xarama allah fayuxiluu maa xarama allah zuyina lahum suuu acmaalihim marka nasiigaas oo bilihii la kala dib mariyo oo bil dambayse lasoo hormariyo mid horaysana la dib mariyo oo kadibna wax aan banaayn lagu banaysto waxaa weeyaan waa dhaqangalaad ayuu rabbigan caddayna subxaana wa tacaala gaaladii ayaa lagu sii lumiyaa saas ayuu rabbigeen caddaynaya marka arintaas markii diintan ay imaanaysay oo nabi maxamed ala sl loo soo dhiibaayey qas ayaa jiray bilihii ayaa la kala garan waayey wixii waa isku qasmeen laakiin nabigen wuxuu yih sal l slem maalinta ayad ahayd istadaara ka hayatihi yowma khalaqa asamaawaat walard sidii hore caadigahayd ayay mxuu ahaa ayay ku soo noqotay ciyaarta lagu ciyaara bilihii iyo rabbi wuxuu jeday oo la kala rogaayey baabkaas wuu dhamaaday sidii maalintuu samawaadka rabbi uma iyo dholalka ay ahayd ay noqotay muxaram waa muxaramteedii safar waa safarteedii dilqicda waa dilqicdadeedii shacbaan waa shacbaanteedii ciyaar waa dhamaatay weyaan meeshii uu rabbi ku ogaa halka ayaa lagu soo celiyey cid ku ciyaari karta dambana ma jirto saas weyaan waay aan ku noqdo marka can abi bakrata waxaa lagu nufay ibn xarit can nabi wuxuu ku sal sl qal nabigan wuxuu yidhi azabana zabanka qad asdaara wuu soo wareegay kay-atii sidiisoo kale ama wuxuu u noqday yowma khalaqa yowm maalin khalaqa allahu alla weyne asamaawaat samooyinka walarda arlada asanatu sanadkii itna cashara shahran waa toban iyo labo bilood minhaa ayuu ka mid ahaaday arbacatun afar xurumun ee xurmo goonila alaaatun saddex mutuwaaliyaatun waa isku xigaan dulqicda iyo dulxija iyo almuxaram iyo waraja mudar bisha rajab oo mudar loo nisbeeyey niminkaas aad u xushmayn jiray alladii kaasoo bayna jumaada alaakhir ayaa loola jeeda ayuu shacbaana udhexeeyo intaas markuu nabig yidhi ayaa nabiga saxaabada wuxuu weydiiyey su-aal wuxuu yidhi nabigeena sal slm ayu shahrin hada bisheen ku jirna qulnaa waxaan idhi allah warasuulu aclam alle rasuulkiisaa yaqaana ayagoo ogsoonay nabiga taaduban nabiga ay muxuu ahaa ka edab qaadanayeen sal allahu alay inaad nabig wa kale soo wada ayaa laga yaaba ala sl marka xoogaho ay ka yara gaabsanayeen fasakata wuu aamusa nabigeena sal slm xataa dananaa ilaa aan ka malayno anahu nabigeena sayusamiihi inuu ku magacabi doono bisha ayada biayri ismihi magaci loo yaqaan magacaan ahayn waa bishii dilxija sooma ajka ayaa la joogaa qaala wuxuu yidhi alaysa dalxija soo dalxija maaha qulnaa waxaan balahaa nabi allow inay ahayn iska dhaaf way tahay oy tahay oy tahay weyaan qaala wuxuu yidhi fa ayu baladin hada magaalada aan joogn waa magaaladee magaalada aan joogn waa magaaladee qulna waxaan allahu rasuul aclam alla rasuulkiisa ayaa ogson fasakata wuu aamusay nabigeena xataa dannaa ilaa aan ka malayno annahu nabigeena sayusamiy inuu ku magacabi doono bihayri ismihi magaciisa magaalada magaceeda magacaan inuu ku magacabi doono ilaa aan ka malayno qala wuxu alaysa albalda soo maka ma aha magacyada markay ka mid ta albalda baldat aladii xarama muxuu ahaa aayadda ii sheega xasbuna allah wanicma lwakiilu qur-aanka ah Eh? Eh, allah yaftax calayk inamaa umirtu an acbuda rabba haadihi albalda allatii marka baldaa loo yaqaanaa bakaa loo yaqaanaa waxaa makaa loo yaqaanaa wahakada marka eh, marka nabigan wuxuu yidhi soo maka maahan albalda soo ma ahan oo qur-aanka ilahay ku sheegay qulnaa waxaan idhi balhaa qaal wuxu yidhi fa ayu yowmin maalinkee haadaa kan waa maalinkee maalinkan maankan maalintan qulnaa waxaan idhi allahu rasuulu aclam fasakata nabigan wuu aamusay xataa dananaa ilaa aan ka malayna anahu nabigeena sayusami inuu ku magacabi doono biqayri ismihi magaciis magacaan ahayn maalinta magaceeda maalin aan ahayn weyaan qaal wuxuu yidhi alaysa yowma anaxr maalinta ciidda iyo maalinta muxuu aha gowraca xoolaha la gowraca oo alla subxaana watacaala dartii xoolo loo gowraco oo sadaqada iyo khayrka u socdo soo maahan qulnaa waxaan idhi balaha qaal wuxuu yidhi fa ina dimaa'akum dhiigagiinna dhiiggiinna iyo amwaalakum maalyaalkiina qaala muxamedu maxamed bn siriin oo rawaada xadiid ah, wuxuu yidhi waaxsibuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi yaa loo malaynayaa abi bakra inuu yidhi uu nabigeena ka wariy alai sl slam wa acraadakum iyo sharaftiina cirdigiina cirdiga qofka sharaftiisa iyo magaciisa iyo xataa reerkiisa iyo wi lamidka cirdiga wax badanaa soo geliy calaykum korkiina xaraamun xaraam bay ka iyo waxaa dhiigiini iyo sharaftiini xaraan bay idinka yihiin xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada maalinta ciidda oo maka la joogo yowma naxri ah siday xaaraan dhiig aanan kuu banaanan imaal aanan kuu banaan cirdi aan kuu banaanan xaaraan kaga yahay ayuu xaraan weligii idinkaga yahay ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada maka weliba la jooga fii shahrikum haada weliba bishiinaan oo kana oo tan sidaas ayaa nabigeen yidhi sal allahu alay marka dhiig kastoo la daadiyo oo xaqla-aan lagu daadiyo maal kastoo la qaato oo xaqla-aan muxuu ahaa lagu qaato iyo cirdi kasta oo lagu xadgudbo oo xaqla-aan loogu xadgudbo wuxuu la tooyey qof maalinta tobanaadka aho ciidda ah oo muxuu ahaa dilxijo jooga oo maka la jooga qof maal ku daadiyey maal dadeed qaatay oo dhiig dadeed ku oo cirdi dadeed u banaaneen ku xadgudbay ayuu la tooyahay amaba muxuuaha kenya joog amaba soomaali joog amaba habeen joog ama maalin joog ama yarow ama weynow ama madluum ahaw ama daalim ahaw saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam madluumka laakiin qofka ah inuu xadgudba maahan inuu xadgudba maaha laftirkiisa intaas markuu nabigeen wuxuu yidhi fii shahrikum hada kadibna nabigeen wuxuu yidhi wastalqawna rabbakum rabbigiina ayaad la kulmi doontaan fayasalukum wuxuu weydiin doonaa can maalikum camalkiina wax idinka weydiin doonaa alaa hoye falaa tarjicuu ha u bacdi gadaashay dulaalan baadinimo ha laabanina kuwa baadi ah ha noqonina oo ha ahaanina weyaan kufaaranna riwaayad kale ahayd kow yadribu kadibna uu garaaca uu gooya ama wax ku dhufta bacdukum barkiin riqaaba bacdin barka kale qoortooda qoorta kuwa iska jira kuwa baadinimo u laabtay oo islaaya ha noqonin ayuu nabigeen sal ala sl qoorta iska jaro ama isdilo waayahay annaga de maanta maxaan haysta ya xasbuna wa nicma alwakiil yani ismalihi maanta ummad caalamka ku oo inta dhiigooda sana loo daadina ayaga iska daadinan adduunka ummaddan soomaaliyeed beladan haysato eh, afghanistan laga yaaba ayaga inay nagu dhow afghanistan iyo suuriya yani imtixaan laakiin ummadda annaga ayaa beladan horkacnay isdilka noocan ahoo iskumaadka ah qarnigan hadda taqriiban iyo inta hadda wa lasoo kasay umadsaan isu gumaado ayaga dhexdoodii ah saa isu geli magac diineed amaba ha ku socdeen ama magaca qabiil ku socdeen ama magaca ku socdeen muxuu aha siyaasadeed magacay ku socdaan ama magaca laanlaan ha ku socdeen waxay ku socdaan ku socdeen maogta mushkiladda naystay ka mid tahay laanlaankan raallin ahaada dee ragga qaar waxaa laga yaba inay xumbada afka daadina ubarta marka laanka la sheega ay yidhahdaan bismillah wadaadka caawa xeerada yuu galay muxuu aha meeshii sooyintii u dhaafay inay yidhahdaan laga yaabaa runtii sharka weyn qabyaaladaas iyo oo ummadda somaliyed midnimada ugu weyn lama arko midnimada ummaddan soomaaliyeed waxyaabaha dhaawaca oo baabi'ina oo cadowgooda ulooga laanlaankaasaa ka mid ah xaqiiqatan taxaan ayagana waxay moodeen xal moodeen waxay xal ugu moodayaan mataqaana yani dulmigiiaa batay kii madaxweyne laga dhigo oo meel ummaddii dhan isku hay la yidhaahdo haalim noqonayaa mujrima inta badan markaasa war meeshaan waxaad yeelaysaan talo la waaye waxaa weeyaan markay hafar iyo mxuu ahaa ay ah, timaado baasha la dhihi jiray dabayl ay timaado nin walba ishiisu qabsadaa marka waxad yeelaysaan ilma adeerta anaga bal annaga aan laankoo la baxna kuwii kale ilma adeerta laankoo yar wahaa kada laakiin waxaa weeyaan laa laa yaziiduhum ilaa wahnan tabardara iyo dulli iyo isidil waxaanaynama kordhinaya waaas nasal allah asalama alcaafiya waaya falaa tarjicuu ha u laabana bacdi gadaasha dulaalan baadiyaal ama baadi kuwa ah laabanina yadribu uu garaac bacdukum barkin riqaaba bacdin bar kale qaarkood alaa hooyay liyuballiqa gaarsiiya ashaahidu kan jooga oo saxaabiga maanta maqla oo ila jooga alqaa'iba kan maqan annaga waana soo gaarsiiye ikhwaani annaga maanta waynoo taallaa yacni nabi maxamed calayhi salaat slaam laga qaaday oy saxaabadii ay ka qaadeen annaga waana soo gaartay inteenna maqlayno inta maqli doonta inta horey u maqasho inta waana soo gaarta arrinta ama aan ku camal falna oo wanaag aan ka helno ama aan muxuu ahay Eh, ka tagno kadibna mxuu ahaa ilaahay siduu rabaana yeelo wanaaguma ilah ka rajayna subxana watacaala alaa hooy liyuballiqa gaarsi ashaahidu qofka maqan alaa'iba ashaahidu qofka jooga cafwan alghaa'iba kan maqan falacalla waxaa laga yaaba bacda man duul qaarkii yabluqu u gaara xadiidkan an yakuuna inuu hada camidka xifdin badan oo kaga dhaqmitaan badan lahu isaga min bacdi man samicahu cid maqashay amaba kuwa maqli qaarkood inuu qofka asaga ka xifdin badan yahay ayaa laga yaaba fa kaana wuxuu ahaaday marka muxamedun moxamed bni siriin idaa dakarahu markuu sheego xadiidkan yaquul uhi jiri sadaqa muxamedun sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed run buu sheegay ila wuxuu arkay rag saxaabadii oo rag taabiciin ay ka xifdi badan yihiin uma qaala wuxuu yidhi alaa hooyay hal ballaqtu miyaan gaarsiiyey maratayn laba jer waxaa weeyaan riwaayad kale waxay ahayd inay qirteen in nabigu u gaarsiiyey waxaa weeyaan uu nabiga gacanta intuu kor u taagay saas ilaahay allahuma fashhad ayaa jirta weyaan buhaari muslim baab akaam cumrati cumrada akaamteeda iyo fadliga fadliga le baabkan ubaabi xadidka laba kun iyo shan iyo labaatanaad caawan yar mxuua toban daqiiqood kalean ku daraynaa raalli ahaada ilaa labaatankan gaarsiinayna maxaa yeelay waa la go-na baabu axkaami cumrati cumrada axkaamteeda iyo fadliga fadligeeda iyo baabkan ubaabi xadidka laba kun iyo shan iyo labaatanaad can ibn cabaas radi allahu taala anuma qal abdullah bin cabaas lama goorta rajaca nabiyu nabigeen uu ka soo laabtay sal sl min xajatihi xajkiisa qaala wuxuu ku yidhi liumma sinaan gabar umusinan la yidhahdo saxaabiyado jaliila alansariyati waliba ree ansaar ahayd wuxuu ku yidhi maa manaki maxaa kuu diiday min alxaji xajki maxaa kaa celiyey qaalat waxay tihi abu fulaan ninka hebel ahaa waa ninkeedii tacni zawja ninkeeda ujeedaa kaana lahu naadixaan laba muxuu ahaa riti oo muxuu ahaa lagu adeegto oo biyo waraabinta iyo e, cidda xamaaligeeda howlahaas looyani gaadiid ahaan loo adeegsada ayuu lahaa xaja calaa axadihima midkood ayuu ku ajiyey hadduu mid ku ajiyey marka maxaa lagu adeegani walaakharu kan kalena yusqa ama yusqii wuxuu waraabiyaa ardan lana beertuu noo waraabiya oo muxuu ahaa waxaa ku xiran wadaanay waxbaa ku xiranoo beertuu noo waraabiya qaala wuxuu yidhi fa ina cumratan cumro oo fii ramadaan ramadaanla cumraysa taqdii xajatan maci xaj ala lila xajiya ilaa ajirta ayuu nabig yiri sal l slm marka cumrada yaan loo toog muxuu ahaa dayamala-aanin bukhari muslim xadiis soo saaray weeyaan laakiin macnaheeda maa xajki ay kaa gudaysaa ma ahan xajku waa lagaa rabi cumradan gooniya laga raba xajkan gooniya lagaa rabaa laakiin ajir badan bay leeda weyan saasuu nabiga muxuu ahaa kolleyba hadalkiisa anuu fahanay sala allahu alay slam xadiidka labaatan iyo ama laba kun iyo lix iyo labaatanaad can qataadata ibnu dacaamata saduusi albasri raximah llah ana anasan anas malik radi allahu ta an wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi ictamara rasuula nabiga alle wuu cumraystay arbaca cumar afar cumro ayuu cumraystay kullahunna dhammaantoodna fii dilqicda dilqicda ahayd mid ayaa dilxije ahayd mid ayaa dilxije ahayd laakiin maadaama dilqicde ayaad xirashadii ay ahayd ilaa nabigeena markuu kasoo xiranay meesha la yidhaahdo dilxulayfa labayk allahuma xaja cumra uu nabiga soo laha alayh slat slam dilqicda maxaa ka khamsan shan baa ka dhinaa laakiin markuu dawaafka samaynayey dawaafulquduumka iyo uu samaynayo dilxija lagu jiray laakiin xerashadii saasuu kala jeeda macnaheeda ma ahan cumradii afartaba waxaad la imaada acmaasheedii dhan ma ahan laakiin dukuuluha gelitaanka uu galay mxuu xirashada uu xiranayay dalkada ay dhaceen weeyaan saas aad loo ogaado waaya ictamar rasul nabiga lagu cumraysta arba cumar afar cumra kullahunna dhammaantood fii dilqicda ilaa ila alatii ti oo kaanat ahayd maa xajatihi maa xajatii xajkiisa taa laftarkeeda xirasheeda waay ahayd maxay ahayd dilqicda dhexdeeda ay ahayd ama gebagabadeedii cumratan cumro min diudaybi min alxudaybiya xudaybiya ayuu nabigana ka so xirtay alayh salaa slam ayuu ka cumraystay amaba uu ku eh, joojiyey fi dilqicdati bil dilqicdaa waa tii loo diiday nabigeena sal alla alay slm inuu galo iyo wa cumratan cumro min alcaami almuqbil sanad damba fi dilqicdati ayadna dhacday iyo wa cumratan cumro min aljicraanati jicraana meesha la yidhahdo oo magaalada maka ku dhow oo nabigeena ka soo xirtay alai slat slam xayu meeshii ama goortii qasam uu qeybiyey hanaa'ima xunayn xunayn وyومa xunayni id cajabatkm karatkum falam tuqni cankum shaya wadaaqat calaykum ard ma raxubat waatii raggii intay toban kun oo ciidan ah raggii soo islaamay iyo ciidankii toban kun oo magaalada maka furtay iyo adduunkii nimin reer xunayn la yihahdo oo muxuu ah dhib niminkaas hawaasin raggaas ayaa la aaday markaasa waxay yidhahdeen lan nuqlaba alyowma min qila maanta walle garabyari iyo tolyari nama hayso maanta wax kaloo noogala adkaadaba tolyari iyo garabyari noogalama adkaanay ida cajabadkum karatkum badant badnaantiin yaa idin cajabgelisay maxaa dhacay marka falam tugni cankum shaya waba badnaantiin waba idinma tarin qofki alla oo la jiro badnaan badana qofka allo garbigiis ka baxana yaraan badana sida dhabta saas weyaan yani badnaan alla uusan kula jirin waba kuma tarays yaraan alla aad kula jirin waaa kaaba yaraata laga qaadi kar lama arko marka waxaa weeyaan maalinta ayad ahayd markuu nabigeenna waa cumratan min aljicraanati jicraano cumar laga soo xirtay xayu meel amaba waqti qasama uu qeybiyey hanaa'ima xunayn xunayn haniimadii laga soo helay gaaladii fii dilqicda ayay ahayd halkaas uu nabigan ka soo xirtay oo maka usoo laabtay wa cumratan maa xajati iyo cumradii oo xajka nabiga la xajiyey cala sl slam qiraanka ahayd buhari muslim xadis soo saaray wa fii riwayati riwayat allahuma bukhari muslim usugnaatay qultu waxaan idhi kam xaja misuu xajiyey qaala wuxuu yidhi waaxidatan hal jeer waa xajat alwadaac buhaari ayaa soo sar xadidkaas xadiidka laba kun iyo todoba iyo labaatanaad can cabdiraxmaan ibni abi bakrin radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal l l slem amarahu wuxuu faray an yurdifa inuu gadaal gaadiidka u saarnaa ka saaro caaishata caaisha ummi lmumin wa walaashi radia allahu tacala canhum jamiica wayucmiraha uu cumro ugu soo xiro min atanciim meesha tanciim loo yaqaano oo magaalada maka bartameeda ku taalla oo marka dhanka madiina loo baxaa waqooyiga loo baxaa magaalada maka looga baxaa ku taalla oo masjidka weyn uu ku yeela oo macruufka oo la yaqaano weyaan oo reer maka ay ka soo xirtaan xajka iyo qolyaha mxuu ah xajka markay tagaan cumrada badan guta oo nashaadka badan xadiidka laba kun iyo bukhaari muslim waa xadiidkaasna xadiidka laba kun iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid mucalaqaat albukhaari waa inaan fasirno loma bahna umalnaya hore aanu soo marnay qaala ibnu cumar wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar laysa axadun qof ma ahanin ama ma jiro ilaa hadduu jiro muslima wa caleyhi xajatun wacumra xaj iyo cumro ayaa dushiis ahaatay weyaan wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi inahaa iyada cumradii laqariina laqari beryahan okyaa loo yarbaadamana laqariinatuhaa fii kitaab illah kitaabka alle ayay muxuu ahaay kula xiriirtaa yani xajkay la xiriirtaa way la socotaa maxaa yeele alla wuxuu wa tacaala wa atimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumrada all dartii u taamyeela sidaa weyaan marka kalama haran labadooda mxuua ah, mid walba eh, waa laga rabaa qofka ayuu kala jeedaa inahaa cumradii laqariinatuhaa xajka ay mxuu ahaa la xiriirtaa fii kitab ilah kitaabka le waatimu lxaj cumrata lilah xadiidka laba kun iyo sagaal iy labaatanaad can bn cabaas radi allahu taala anuma qal abdullah bin cabaas maa acmara rasula rasuulka alle ma cumraysiinin oo cumro uma ogolaan caaishata caaisha leylat alxasba habeenka meesha xasba la yihahda la degay habeenka xasbada waxaa weeyaan markii ay ka imaadaan xujayda beriga hore ay ka imaadaan mina oy saddexdii maalmood soo dhammaystaan ayaa waxaa la degi jiray meel yidhah muxasab almuamuxasab meel yidhah ayaa la degi jiray intay muxuu ahaay markay maka usoo socdaan habeenka asagaa marka wuxuu sameeyey nabigeena sal l slm caisha ku tiri nabi allow dadku waxay la noqonayaan cumro iyo xaj adnama xaj keligiisaan la noqonaya cabdiraxmaan marka wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa gabadhaan wad caaisha ah walaasha ah gadaal saar mxuuah gaadiidka ad wadato eh, tanciim gey hasoo xirato cumro saasuu nabiga samey alai sl marka wuxuu leeyahy ibnu cabaas maa acmara rasul rasulka alle ma cumraysiinin caaishata caaisha leylat alxasbati habeenka eh, xasba la degnaa muxasab ilaa qacan inuu gooyo awgeed ma oyaan liamri ahli shirki ahlushirkiga gaaladii niminka reer quraysheed iyo gaaladii ahlushirkiga amarkoodii iyo go inuu jibiye unbuu ka rabay fa inahum ayaga kaanu waxaa yaquuluna kuwa yidhahdo idaa baraa addabar idaa bara'a addabar haddii dhaawaca iyo hiriigyada iyo dhibka soo gaaray gaadiidka la saarnaa markuu caafimaado xoolihii lagu xajiyey ay caafimaadaan kow waa cafa alahar raadkii xujayda iyo ummaddii iyo gureedigii uu tirtirmo waa wadakhala u gala safar bishi safarna la gaaro oo muxaram la dhaafo faqad xallat ilcumratu cumrada xalaal bay u tahay liman ictamar qofka cumraysta saasay dhihi jireen oo ka hor cumro ma ogoleen nabigeen arrinta ayuu ku burinaayey caqiide faasid ah iyo dhaqan faasid ayuu ahay cibaado faasid ah imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiisana waa saxiix saxiix ayuu yidhi wa isnaadu xasan saxiix iyo xasan alcumuum waa xadiid maqbuul ah hada wallahu aclam wsala allahu waslm ala abdin wsl mustafa